waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada wa balli sada faslun haadaakanu faasilun waa midkii wax kala saara istiqaasada ayuu nooga bilaabaa wayaquulu lmustakiisu kii gargaarka dalbaaya wuxuu leeyahay yaa lallaahi ilaahayow lilmuslimiina muslimiintaan kuugu yeedhaa hmm. yaa lallaahi lan kordhigan ah, laa maftuuxaa ayaa la gelinaa mustakaathu bihiga kan gargaarka laga dalbaayo kan gargaarka loo dalbaayo mustakaahu lahugaana laam maksuura laamta horeydaa lalaahi waxay ku tacalluqaydaa ficilka oo adcuu ah ficilkay ku tacalluqaydaa ficilka ayay ku tacalluqaydaa maxduufka oo yaadaanu naaibka ka tahay laamta dambaydaana ficil maxduufay ku tacaluqayda oo ah adcuuka waa kuu yeeraa lilmuslimiin aan kuugu yeera inaad wax u qabato labadooda marka adcu iyo adcu kala duwan waa wayaqulu wayaquulu lmustakiifu kii gargaarka dalbaayay wuxuu leeyahay yaa lalaahi alla ilaahayow lilmuslimiina adcuuka lilmuslimiina muslimiintaan kuugu yeeraa marka allah aa mustakaathu bihi ah kan gargaarka laga dalbaa lilmuslimiinana waa mustaqaafu lahu waa kan gargaarka loo dalbaa waa kan gargaarka loo dalbaa bifatxi laami lmustaqaafi bihi mustaqaafu bihiga laamkiisa la kordhigidiisuu ku leeyahay yaquul ku tacaluji bifatxi laami lmustaqaafi bihi mustaqaafu bihiga laamtiisa la kordhigideeduu ku leeyahay yaa lalaahi uu leeyahay ilaa fii laami lmacduufi macduufka laamtiisa maahane ilaa fii laami lmacduufi macduufka laamtiisa ma ahane alladii macduufka lam yatakarar uusan soo laalaaban macahu macduufka la jirkiisa yaa haddii mustaqaadka lagu cadfo mustaqaad kale haddii mustaqaadka lagu cadfo oo mustaqaatu bihiga mustaqaatu bihi kale haddii lagu cadfo mustaqaatu bihi kale haddii lagu cadfo laanta waa l waxaa la fiirinaa ya-di ma la soo celiyey mase lama soo celin intaasaa la fiirinaa mustaqaahu bihiga kan gargaarka laga dalbaho loo qaylinaa haddii mustaqaahu bihi kale lagu cadfo waxaa la fiirinaa ya-dii ma la soo celiyo xarfu nidaahayd mise lama soo celin haddii la soo celiyo sidia loo kordhigaa yaala qawmi wa yaala amhaali qawmi alaleey yaala qawmi wayaa laamhaali qawmi laamta sidaa loo ka dhigaa haddaan yaada laakiin la soo celin haddaan la soo celin khalaas waa lahoos dhigaa laamta yaa lalkuhuli walishubaani alaleeya yaa lalkuhuli garmadoobey iyo walishubaani dhalinyaray waa lahoos dhigaa laamta marka dambe haddaan yeeda dambe lasoo celin haddaan yeeda dambe lasoo celin waa lahoos dhigaa markaasuu ku yidhi iyo wanaxwa yaa zayda-on maahane ilaa fi laamilmacduufi maahane iyo wanaxwa ya zayda ya zayda oo kale maahane ku cadaftanna tarna waa la midoo ayada laam kordhigan laga geli maaye tana waa maxe laamtii oo mustaqaahu biiga la gelinayo awelka laga gelinayo waa la xadfa waxaa laga soo ciwad qaadaa alif alif oo aakhirka la gelinayo ya zayda zaydow licamrin aan kuugu yeeraa aada leedahay yaa zayda zaydow licamrin aan kuugu yeeraa ah, marka waxaad ku cadfee ilaa fi laami lmacduufi macduufka laamtiisaon la kordhigay maahan aladii macduufka lam yatakarar uusan soo laalaaban maxa la jirkiisa ya iyo wa naxwa ya zayda u ku yidhi zayda oo kale maahane zayda waa maxee ee zayd laan awelkiibaba laga gelin isagaana mustaqaafu bihi ah awelka lagama gelin laamti inta la xadfay a ah, waxa laga soo ciwad qaatay arif aakirka la gelshay oo reeban khalaas ah, licamri aan kugu yeeraa iyo wayaa qawmi tolkeeyo waa ismacaan kii saddexaad wey iyo wayaa qawmi tolkeeyo lilcajabi yaabaan in kugu yeera yaabkaasoo alcajiibi lala yaabo isticmaalka saddexaad waxay tahay munaada caadiyaadba ka dhigeeba awalkana laam ka geli maydid maftuuxaa aakirkana alif kasoo ciwad qaadan mayda fiiri badan wayaa qawmi lilcajabi lcajiibi waayo wayaa qawmi aad iska leeda sida munaada cajab ka dhige wayaa qawmi tolkeeyo lilcajabi yaabaan idinkugu yeedha yaabkaasoo alcajiibi lala yaabo fiiri marka halka meequu kuu sheegay saddex isticmaalu kuu sheegay mustaqaafu bihiga kan gargaarka laga dalbaa inaad laa maftuuxa awelka ka gelido yaa lalaahi ilaahayow lilmuslimiinaan kuugu yeera o haddii lagu cadfana waa sidoo kale haddii mustaqafibiga mustaqafibiga lagu cadfo yaadana lasoo celiyana sidaa loo kordhiga yaa la qawmi wa yaa la amhaali qawmi alaleey yaa la qawmi wa yaa la amhaali qawmi alaleey ko haddii taas waa mid hal isticmaal wey xagga dhig haddaan la celin xarfiniddaha waa la hoos dhigaa laanta dambo macduufka yaa kuhuli garmadoobey iyo wali shubaani wali laanta waa lahoos dhigaa ilaa yaa lama socotee wayaa la shubaani lama dhihin weli shubaani yaa la taas xagga dhig halkaa isticmaal isticmaalka labaad wuxuu yahay yaadi awelkeed waa xadfi alifaad ka ciwad qaadeen taasna xuu kugu mithaaliyey wa naxwe yaa zayda zaydow lilcamri baan kuugu yeera waa isticmaalka labaad isticmaalka saddexaad wuxuu kuugu miaaliyey waxay ta munaabacadi in loo isticmaalo yaa qawmi lilcajabi lcajiibi uu ku yidhi ah. yaa qawmi tolkeeyo lilcajabi yaab aan idinkugu yeera yaabkaasoo alcajiibi oo lala yaabo ah, yaab lala yaabaan kugu yeera saddexdaasuu marka leeyahay mustaqaatubihiga isticmaal xaggiisa saddexdaasuu leeyahy macnaha hal mid waxaan ka dhignay macduufka hal mid aan ka dhignay kaliya laanta hoos igi dheeri kordhigi deedaan ka kala hadan waxa mustaqaahu bihiga laan awelka ka geli maftuuxa caaqirka alifka geli waayo munadacadiyaba isaga isticmaalba saddexdaasaa laga dhiga faslun waa yaquulu wuxuu leeyahay almustakiitu kan gargaarka dalba yaalallaahi ilaahayo adcuuka waa kuu yeeraa lilmuslimiinan kuugu yeeraa bifatxi laami lmustaqaahi bihi kan gargaarka laga dalba laamtiisa la korhigideeduu kuleeyahay ilaa laam laami lmacduufi macduufka laamtiisa maahane aladii macduufka lam yatakarar uusan soo laalaaban macahu macduufka la jirkiisa yaa hadduusan soo laalaaban yaa lalkuhuli welishubaani alila waa lahoos dhiga iyo wa naxwa uu ku yidhi iyo wa naxwa wa naxwa yaa iyo yaa zayda iyo wa naxwa yaa zayda zaydow licamrinaan kuugu yeera oo kale maahanin tanna waxay tahay laamta awelkeeda la xadfay laga soo ciwad iyo midka isticmaalka saddexaad waaba munaada caadiya yaa qawmin tolkeeyo uu ku yidhi ibnu hishaam lilcajabi yaabaan idinkugu yeedha yaabkaasoo alcajiibi oo la yaab le sharac min aqsaami lmunaada munaadiga aqsaamtiisi waxaa ka mid a ah bihi kan gargaarka laga dalbaa maxaa la yidhaha mustaqaahu bihi horta wa huwa mustakaatu bihiga kullu smin isim dhammaantiis weeye isimkaasoo nuudiya loo dhawaaqay liyukhallisa inuu fakiyo daraaddeed min shiddatin dhibaato uu kaa fakiyo oo yuciina ama uu kugu gacan siiyo calaa dafci mashaqatin dhibaato ila difaacideed waxaa la yidhaahdaa mustakaatu bihi waxaa la yidhaahdaa waa midka loo dhawaaqo si uu dhibka kaaga fakiyo yaa amase dhibkeeduusan wada fujin karin uu kugu kaalmeeyo dhibka difaacidiisa sida ya zayda licamrin oo kale ah, ya zayda licamrin zayd xooga ciidanaad ku tuumi halku gacan siiya isleeda gacana ku siiy ah, ilaahayna dhibkanaguba kaa faki karaa isleeda hmm. kaasaa la yidhahda wahuwa mustaqaatu bihiga kullu ismin isim dhammaantiis weey isimkoo nudiya loo dhawaaqay liyukhallisa inuu fakiyo daraaddeed min shidati min shiddatin dhibaato kaa fakiyo oo yuciina ama uu kugu gacan siiyo calaa dafci mashaqatin dhibaato la difaacideed walaa yustacmaru lama isticmaalo lahu lilmustaqaati bihi looma isticmaalo xuruufu nidaa nidaa xuruufte walaa yustaqaatu lama walaa yustacmalu lama isticmaalo lahu mustaqaatu bihiga looma isticmaalo min xuruufi nidaa xuruufu nidaaga xaggooda ilaa yaa yaa un maahane yaa kaliyaha loo isticmaalaa walaa yustacmalu lama isticmaalo lahu lilmustakaai bihi mustakaahu bihiga looma isticmaalo min xurufi nidaa xurufi nidaa xaggooda loogama isticmaalo ilaa yaa ya un maahane yaa loo isticmaala kaliya khaasatan akusu waan gaaryeelayaa khaasatan gaaryeelid wasticmaaluhu la isticmaalidiisa dhe wasticmaaluhu mustakaahu bihigii la isticmaalidiisa majruuran xaal uu yahayna la isticmaalo bilaamin lagu jaray laamtoo maftuuxatin la kordhigay alqaalibu waa midka qaalibkaa wa isticmaaluhu mubtada alqaalibu waa khabar wa isticmaaluhu istiqaalun maxaa yeelay fiiri alqaalibu iyo wa isticmaaluhu waa macrifo badan hay ku macrifo badnaada damiira loo idaafeeyey kanaa waxa weeyaan waaba qaalib istifaail allo ku gasho wa majruuran xaal uu yahay kii la jaray la isticmaalo bilaamin laam lagu jaray laamtoo maftuuxatin la kordhigay hal haalibu kan badan weeye saasaa haalib ah laam maftuuxa in lagu kordhigo laamtu halkay ku tacaluqaya yaa lalaah laamtaas halkay ku tacaluqaya wahiya laamtaasu mutacal tacalluq ma bale sida sawaabkaa laakiin wararkii la sheegaa lagu sheeg sheega wahiya laamtaasu mutacalliqatun waa mid tacaluqeed biyaa yaaga laftigeeda ku cinda ibni jini abulfatx ibnuljini wuxuu yihi laamtan waxay ku tacaluqayaadaan xarafkan markaas lo xaraf see lagu tacaluqa suu yihi bimacna adcuso kama dhigna oo naaib kama aha khalaas ayaday ku tacaluqeen wahiya laamtaasu mutacalliqaatun waa mid tacaluqe ay ku tacaluqeen cinda bni jini ibnu jini agtiisa limaa shay dartiisay gu tacaluqe fiihaa fii yaa ku sugan oo min macna alficli ficilka macnihiisa ah bimacnaa adcuyay waayahay soo qadaro wa cinda bni saaiq wahiya laamtii mutacalliqaatun waa mid tacalluqayda cinda bni saaiq ibnu saaiq agtiisa iyo wabni cusuur abuxasan ibnu cusuur agtiisa waxay ku tacalluqeen bilficli lmaxduufi ficilka maxduufta oo yaado naacibka ka tahay kaasay ku tacalluqeen wahiya laamtii mutacalliqatun waa mid ku tacalluqayda cinda bni saaiq ibnu saaiq oo kale agtiisa iyo wabni cusuur ibni cusuur agtiisa bilficli ficilkii ku tacaluqe ficilkii almaxduufi la xadfay wayunsabu waa la nisbeeyaa dalika qowlka ilaa sibweyaba loo nisbeeyaaba imaam nuxaadaba loo nisbeeyay ficilka maxduufkay ku tacaluqeen wa qaala ibnu kharuuf ibnu kharuuf wuxuu yidhi hiya laamtu zaa'idatun siyaado weeye falaa tatacalaqu ku tacaluqi min bishayin shay ka gayriha min alxuruufi zaa'id aha sida xuruufta zaaidka miyaa tacaluqi jirtay ma tacaluqi jirin ah. waladii laa yadulu macnan Ah. walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin mutacalaq bi soo ma ahayn marka maba tacaluqayn maxay u tacaluqayn wa qaala ibnu kharuf wuxuu yihi hiya zaa'idatun falaa tatacalaqu tacaluqi me bishayin shay ku tacaluqi me ka gayriha min alxuruufi zaa'ida dhe waaye wadikru lmustaqaafi bihi mustaqaafi bihiga la ah, mubtada ka dhigo wadikru lmustaqaafi lahu dhe wadikru lmustaqaafi lahu mustaqaafi lahuga la sheegidiisu kaainu bacdahu bacda almustaqaafi bihi mustaqaafi bihiga gadaalkiisa ku sugnaaday mustaqaafi bihiga gadaalkiisa aa lagu sheegaa mustaqaafi lahuga wa dikru lmustaqaafi lahu mustaqaafi lahu la sheegidiis kaainun wuxuu ahaaday bacdahu bacda almustaqaafi bihi bilaamin majruur xaabihe mid la jaray dheh ka xaalee mudaaf ilayhiga ilaa mudaafka iyo caamil camal fali karo masderahe almustaqaafi lahu ka xaalee majruuran xaal uu yahay mustaqaafulowgu mid la jaray bilaamin laamaa lagu jaray laamtoo maksuuratin la hoos dhigay daa'iman fi daa'iman weligeed daa'iman tanasculkhaafida lagu nasbiyey wadikru lmustaqaafi lahu mustaqaafilowga la sheegidiisa kaa-inun bacdahu bacda almustaqaafi bihi mustaqaafi bihiga ahaaday majruuran xaal uu yahay mid la jaray mustaqaafulahwgii bilaamin laam lagu jaray laamtoo maksuuratin la hoos dhigay daa'iman fi daa'iman weligiis calal asli asalkiina lagu jiray eh, laamtas asal in la jara ahayd eh. sideeda laamtu isim daahir hadday gasho ah, in la jara asal eh. ahayd lizaydin licamri saas asal ahayd liyunaasiba lafduhaa camalaha si ay manaasib iskugu noqdaan lafdigeeda iyo camalkeeda ilaa laamtu laamjar weeye kasray keentaa soo maaha lafdigana kasra saar marka hmm. lafdigana kasra saar mar hadday isim daahira jarto saasay ahayd laakiin damiir haday jirto laamtu waa la fadxiya lahu iyo laka iyo lahum iyo ilaa hal maraha lahoos dhiga wa marka yaa mutakalim jirto bis marka yaa mutakalim jirto li aa la yidhahdaa liya aa la yidhahdaa inta kale waa la kor dhigaa lahu iyo laha iyo lahum iyo lahuma iyo laka iyo laki iyo lakuma iyo lakum weligeed damiir markay jirto waa la fadxiya ilaa markay jirto yaa mutakalim a jira mar la kasriyo ee isim daahira wey marka la kasriya wahiya laantaanu xarfu tacliili weeye iyadu waa xarfu tacliil waana xarf jero asliya ah, waana xarfu tacliil wahiya laamtu xarfu tacliili weeye wa tacaluquhaa laamtan tacaluqeedu bificlin ficil ayuu ahaaday wataalu wa tacaluquhaa laamtan tacaluqideedu wa tacaluquhaa laamtan tacaluqideedu kaa-inun bificlin ficil ayuu ahaaday ficilkoo maxduufin oo la xadfay wa taqdiiru ficilka lasoo qadaridiisu adcuuka ilaahiyo waa kuu yeeraa likadaa shaygaasaan kuugu yeeraa ama adcuuka fulaana waa kuu yeeraa likadaa shaygaasaan kuugu yeeraa wadaalika mithaalkeena ka qowli cumara waa cumar qowlkiisaoo kale radia allahu canhu yaa lallaahi ilaahayow lilmuslimiin aan kuugu yeeraa lilmuslimiina aan kuugu yeeraa ilaahayo markii oo waxa weeyaan gaalkii xunka ahaa uu toreyda ku dhiftay waa gaalkii majuusiga ahaa markuu tawreedii ku dhiftay uu yihi ilaahay o anuu muslimiintii ka tegay ilaahay u gargaaraday abulula eh, addoonkii muqiira markuu tawreyda suray hmm, salaadii subax isagoo tuujinaya imaamkii muslimiinta uu yihi yaa lallaahi ilaahayow lilmuslimiin aan kuugu yeelaa ugama tegin cabdulqaadir <laughs> iyo sheekh cali midna ilaahay ummadda u bari soo ma jeedin ilaahay u bari inuusan cabdulqaadir tuugay soo jeedaan dariiqa cumar waay dariiqa saxda waaya bifatxi laami laamtii la kordhigideeda hmm. bifatxi laami laamtii la kordhigideeda ayuu ku yiri cumar bifatxi laami yuu ku yiri de ka qawli cumara bifatxi laami yuu ku yiri laamtii la kordhigideeda laamta alula ee horeyda lalahi allah midda ku jirta wey iyo wa kasri laami laamtii la hoosdhigideeda laamta athaniyat oo labeeda wa idaa cadabta haddaad cadabto calayhi mustaqaahu bihiga mustaqaahan aakhara mid kaloo laga gargaar dalba haddaad ku fandur iska fiiri fandur weligaa fiiri waidaa cadabta haddaan cadabto calayhi mustaqaahu bihiga korkiisa mustaqaaha mid laga gargaar dalbaa mustaqaadko aakara kale haddaad ku cadabto fandur fiiri iska fiiri in in acadta haddaad soo celid fada qaadee jawaabkii geli jawaabkii oo idaada shardiyada jawaabkeedii geli ee waxaa taraa in acadta haddaad soo celido yaa yaa haddaad soo celido maca almacduufi macduufka la jirkiisa oo xarfunidihii aad soo celido fataxta laama laamta waad kordhigi haddana sidiiad kordhige qaala shaaciru wuxuu yidhi yaalla qawmi tolkaygiyo wayaalla amhaali qowmi tolkaygiyo kuwii la midka ahaayo niuna liunaasin dadaan idinkugu yeela dadkaasoo cutuwuhu madax adaygoodii kibirkoodu fi siyaadin siyaado u ku sugan yahi oo maalin walba sii kibira ha layla arko layla edbiy leey hmm. yaalla qawmi fiiri yaalla qawmii tolkaygiyo wa yaalla amhaali qowmii tolkayga kuwii lamidka ahaayo liunaasin dadaan idin kugu yeera dadkaasoo utuwuhum madax adeegoodii kibirkoodu fi ziyaadin siyaada uu ku sugan yahy iska sii socdaba ah. maxalshaadku marka waa maxay wa yaalla amhaali fiiri ah, yaalla qawmi waa mustaqaafu bihigii wa yaalla amhaalina waa midkaa lagu cadfay ya-diina waa la soo celiy wain lam tucid haddaadan soo celin yaa kasarta waad hoos dhigayda laamal macduufi mustaqaafu biiga dambe oo aan yaadu la socon laamtiisa waa iska hoos dhigana waa iska hoos dhigana wain tucid haddana wain lam tucid haddaadan soo celin yaa kasarta waad hoos dhigay laamal macduufi wadaalika mithaalkiina ka qawligi waa shacirka qowlkiisii oo kale oo uu yidhi yabkiika waxaa kuu booyaa naa-in mid fog oo xagga nasabka kaaga fog baciidu daari gurigiisuna uu fog yahay muqtaribun iskaba masaafira yaalalkuhuli garmadoobey weli shubhaan iyo dhallinyaro lilcajabi yaaban in kugu yeeraa yabkiika waxaa kuu booyaa naa-in mid fog oo xagga nasabka kaaga fog oo nasab ahaan aan kuugu danqan baciidu daari daris baan kula oo gurigiisu kaa fog yahay muqtaribun masaafir ba ah isagana yaa lalkuhuli garmadoobeey u leeya garmadoobeey iyo weli shubaani dhalinyara fiiri weli alayidhi weli shubaani mustaqaatu biigii koobaad muxuu ahaa lalkuhuli macduubkii lagu cadfayna weli shubaani waa la hoos dhigo maxaa yadi lama soo celin lilcajabi aynu kugu yeedhaawy taas waa hal isticmaal oo mustaqaatu bihiga laa maftuuxa in lagu jaro ah ilaa markaas macduufka aan la soo celcelin maahan labada isticmaal o kale halkan kugu siina walilmustaqaafi bihi mustaqaafi bihkiiyay u sugnaadeen isticmaalaani laba isticmaal labadaas isticmaalo aakharaani kale wa isticmaalaani laba isticmaal labada isticmaalo aakharaani kale akainaani lilmustaqaafi bihi mustaqaafi bihika usugnaaday axadumaa midkood an tulxiqahu inaad haleeshiido weeye aakirahu mustaqaafi bihiga aakirkiisa alifan arig falaa talxaquhu ma haleelaydo idin xaaladaas allaamu laam min aweli awel kalaamu ka geli mayo markaasoo kale axaduhumaa labada isticmaal midkood an tulxiqa inaad haleeshido weye aakhirahu mm, mm-hmm, nacam axaduhumaa aw khabarkii soo qadarade khabarki ma haydi hay cabdullah ilxaaquka fiir aw faacilkii msterka waa int sababs aacilki u idaafay ilaa ficilku kudhex jiray aacilkuy axaduhmaa midkood an tulxiqa ilxaaquuka waa haleeshintaada aakirahu aad haleeshido alifan falaa talxaquuhu haleeli maydo mustaqaafu bihiga xiina idin xiina id tulxiqu aakhirahu alifan xiina idin xiina id tulxiqu aakhirahu alifan allaamu laamu haleeli mayo min awalihi wadalika ilxaaqu aakhirihi alifan ka qawlihi waa shacirka qowlkiisii yaa yaziida yaziidow adcuuka waxaan kuugu yeedha liaamirin mid hididiishanaya nayla cizin awood gaarideed iyo waqinan qaninimo gaarideed cizadaas iyo qinahaasoo kaainaani ahaa cizadaas eh, eh, iyo qinahaasoo kaa-inayni ahaadeen bacda faaqatin busaarad gadaalkeed ama gaajo iyo wahawaanin liidnaan gadaalkeeda hmm. faaqadu waa gaajada iyo faqriga faqriga waa faqriga dhe faqriga hmm. faqriga hawaankuna waa dulliga ya yazidaa waa kaasa mustaqaatu bihigii ah, awelka laam lagama geline aakirka alif laga geliye yaa yazidaa yazido adcuuka waxaan kuugu yeela liaamilin qof hididiishana oo damca mayla cizin awood iyo sharaf gaarideed waa kinan waa nayla kinan qaninimo gaarideed cisadaas iyo qinahaasoo kaa-inayni ahaadeen bacda faaqatin faqri gadaalkiisa iyo wahwaani dulli wathani midka labeeya midka labeeya oo ah wathani midka labeey anlaa tudkhila waa inaada guri isticmaalkii labeeyey ha laba isticmaala noo dhimana soo maahan miduu sheeg hadda laba isticmaala hormartay wathani isticmaalka labeeya anlaa tudkhila waa gelin allaa tudkila waa inaadan adugu gelin calayhi cala lmustaqaati bihi allaama laam waa inaadan gelin min awalihi awalkiisa walaa tulxiqahu waana inaadan haleeshiin alalifa alif min aakhirihi aakhirkiisa wa xiina idin xiina id laa tudkilu walahu id laa tudkilu calayhi laama min awalihi walaa tulxiqahu alalifa min aakhirihi intaasad u celina laba jumlo yajri waxaa ku soconaha ku yidhi calayhi korkiisa xukmu lmunaada munaada xukunkiisii fataqulu waxaad iska leedahay calaa dalika arrinkaas yaa zaydu zaydo licamrinaan kuugu yeeraa aad iska leedahay munaada cadiyad ka dhige hmm, munaada cadiyad ka dhige wathani isticmaalkii labeeyey alaa tudkila waa inaadan adigu gelin ayuha daalib calayhi cala lmustaqaafi bihi mustaqaafi bihiga alaama laam waa inaadan ka gelin min awali awalkiisa walaa tulxiqa waa inaadan habeeshin hu mustaqafu bihiga alalifa alif min aakiri aakirkiisa wa xiinaidin xiina id laa tudkilu calayhi laama min awali walaa tulxiqahu alalifa min aakhiri xaaladaas yajri waxaa ku socona calayhi korkiisa xukmulmunaada munaada xukunkiisaya ku dayarsanah ku socona fa taqulu waxaa leedahay calaa dalika arrinkaas yaa zaydu zaydo licamrigan kugu yeera Oh. ogaada berri waxaa lagaa rabaa eh. sabdi miya ah, eh. Eh. ya zayda licamrin so soo maanaan marin hmm. ya zayda licamrin berri craabkeeda waa la iska raba ila munaade waa lasoo bartay sida loo craabe shan xabo isagana muna aha ah, kanuna un munaade xeerkeeda marka waa lagaa rabaa ya zaydulcamrin taan maaha waa iska cadday tan waa qof walbaa fahmaya ee midda lagaa rabaa waxay tahay yaa lalaahi oo iyo marka alif la heliso labadaba mid kulli waa lagaa rabaa ya lalahi xataa waa lagaa rabaa ya lalaahi lilmuslimiina waa lagaa rabaa waxaa kaloo lagaa rabaa ya zayda licamrin ayadana waa lagaa rabaa labadaba waa rabaa saas waayo waxaynaydin xaaladaa yajri waxaa ku soconaa calayhi korkiisa xukmu lmunaadaa wax walba in la sheega maaha waa in waxyaalaha gabal ardada kusoo dadaasho soo maa ha wax soo qarxay soo baara hadii wax walba farta un loo saaro wax walba in la yidhaha halkaasay ku yaaleen oo xataa xaashiyadasa jaciga la sheego ha inaaba dersiga maalin hore dhegeysa wuxuu yidhi war ardada ha fasaadin war ardada waxaa la rabaa u yidhi wax barntoodna u sheeg waxna ka waa ku soo rafaadeenoo soo raadiyeen laakiin wax walba farta loo in indhoolayaala noqayan hadda waa waxba akriya waa sax waa yahay berri marka taastaaba la iska rabaa fataqulu waxaad leedahay calaa dalika ya zaydu zaydo licamrinaan kuugu yeeraa hayehe bidami zaydaad ku leeda waa iska godi ila waa munada caadihi mogta oo mufrad caraba soo maaha mudaafkiina waa kana wa yaa cabdallaahi cabdullaahiyo ilaa mudaafki iyo mogta isna waa iska nasbinaya waya cabdlaahi cabdlaahi o lizaydin aan kuugu yeeraa binasbi cabdilaahi aad ku leedahay fataqul kuaal qaala shaaciru wuxuu yidhi shaacirkan shaacirkan kumah ma aanan arag yii xaashiyada maxamed muxudiin shaacirkan warkiis lama hayo alaa yaa qawmi tolkeyo lilcajabi yaabaan idin kugu yeeraa yaabkaasoo alcajiibi lala yaabo wax lala yaabo arka kale ila arkuu leeya alaa baraaruga yaa qawmi tolkaygiyo alaa baraaruga yaa qawmi tolkeeyo lilcajabi adcuukum waa idin yeeraa lilcajabi aa idin kugu yeeraa yaabkaasoo alcajiibi ee lala yaabo oo ficil bimacnaa mafcuula loo macno walilghafalaati halmaanyaal idin kugu yeeraa bal yaabkan kale ila arki waa tane walilghafalaati halmaanyaal halmaanyaalkaasoo tacriiddu usoo banbaxayda lil ariibi qofka caqliga lah oo shalay wuxuu soo maray maanta dad weydiida maya u kule <laughs> bal hayo balyaabkan ila arko le hmm, ariibka waa caalimka eh, ama caaqilka marka wuxuu ku fasiraysa jaacig isago caalimka ku fasira caaqilkana lagu fasira ariibka hmm, caalimkii ama caaqilkii hafalaadka ku imaana balyaabkeeda ila arka welilghafalaati tacriiddu usoo banbaxayda lilariibi annaadimu wayaquulu naadimu anaga dhamaada baabkaas baab kalaan galna ah, nudba baab la yidhahdo nudba ah, meel ku xanuunaydaad u dhawaaqi ah, alla wa ra'sa adle madax haduu ku xanuunayo wa yada adle gacanta haday ku xanuunaydo meel aad dhibsaydood xanuunaydaad ka aada u dhawaaqi ama qof aad la xanuunsaydo waa dhintay markaas leeda waa zayda alla ninkii zayd waa tegi kaasu nidaa lmutafajaci alayhi aw ilmutawajaci minhu aa la ha qof lala xanuunsana in loo dhawaaqo ama meel laga xanuunsan loo dhawaaqo garabkaad ka xanuunsana waa katifa ad leeda annaadimu waa fiiri waa faacil sow ma anaan soo dhihin wayaquulu lmustakiifu wuxuu leeyahay wayaquulu naadimu iska dha marka ku cadafi wanaadimu wayaquulu naadimu kii calaa calaaya wuxuu leeyahay waa zayda zaydow waa amiir almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiyo wa ra'sa alla madaxaay uu leeyahy hmm, madaxaa walaka waxaa kuu sugnaaday ilxaaqulhaai ha la halishiinteed waqfan fi lwaqfi joogsiga dhexdiisa haddaad ku joogsaydana waa ra'saah aada leedahayba waa zaydaah oo ha ayaadba gadaal ka raacsii kartaaba ha ayaad gadaal ka raacsii kartaa waa ku waa kuu banaanta waa naadibu wayaquulu naadibu kii calaa calaay wuxuu leeyahay waa zayda alla zayday waa amiir almuminiina alla muminiinta amiirkoodiiyey waa ra'sa alla madaxaay walaka waxaa kuu sugnaaday ilxaaqulhaa-i ha la haleeshiinteed waqfan fi lwaqfi sharax almanduubu manduub midka loo calaacalaa huwa almunaadaa waa kan loo dhawaaqaa munaadaha almutafaja-u lala argagaxsan yahy midka lala murugsan aw ilmutawajacu minhu ama laga xanuunsanya labadaas bis un waa ama waa lala murugsan yah ama waa meel xibin laga xanuunsan yahy aw ilmutawajacu minhu falawow midka horeeya oo lala argagaxsan yahay ka qowli shaaciri waa shaacirka qowlkiisii yarfi xaala u calacala cumar bna cabdilcasiis cumar ibna cabdilcasiis radia allahu canhu xumilta waa lagu xambaaray amran xumilta waxaa lagugu xambaaray amran arin arinkoo cadiiman weyn waa khilaafadii oo loo dhiibay xumilta waxaa lagugu xambaaray amran arin arrinkoo cadiiman wey fastabarta lahu waa u sabartay wa qumta waana u istaagtay fiihi arrinkii biamrilaahi amarka alle iyo xuduudda alle oogideeda iyo muslimka ilaalintiisa iyo muslim loo naxariisto yaa cumaraa alla cumarow uu leeyahy oo calacala markuu dhintay markuu dhintay wey maa nin u dhawaaqaayo waa calacala isaga calacala cumarow kaalay maa soo laaba maa xumilta waxaa lagugu xambaaray amran arrinkoo cadiiman weyn fastabarta lahu waa u sabartay waqumta waa u istaagtay fiihi amarka biamri illaahi ilahay arrinkii ilaahay amarkiisad u istaagtood ilaaliday yaa cumaraa cumarow wathaani kan labeeya oo ah nidaa-ulmutawajaci minhu meel ah ku xanuunayda ka qawlilmutanabi waa miisaal ee maahan istishaar ninkan gabaygiisa lama daliishado ah, waa soo sheegnay saddex boqol iyo konton iyo afar jiyoomka yadu dhintayba ah, mana la daliishado ee miisaala wtani midka labeeya ka qowli lmutanabi weeye waaxara qalbaa alla qalbigayga gubashadiisay miman qof ayuu la gubanaa qalbigu qalbigiisu shabimun baraf ba iska yaay iyo waman qofuu la gubanaa saqamun jiro kaa-inun bijismi jirkaygu uu ahaaday waxaale xaalkaygu uu ahaaday cinda waqtigiisa xaal u ahaaday wuxuu la murugsanahay aniga murugada iyo arintan la rafaadsanahay iyo isla hadlid inaan ku siganaha qofaan waxba ka dareemen xanuunsanya qofka wula sii caato waaba dhamaatay ni haaku hayo iskale qalbigiis iska baraf wey anaa nin muruga gubtay aan hayo oo holcaayo kaasaan la yaabanhayo oo qalbigayga la sii holcaayo nin murugaysan oo murugo la dhammaadayaan hayo yii markaasu le ma xanuunsatay adiga jiruba ii haystaa wey waxaan la dhamaanayo jiro jirkaa ii haystaa wey warba iskama hayno ila wadaagi maa hula murugada waxara qalbaa alla qalbigayga gubashadiisa minman qofaan la gubanaa minman qofuu qalbigu la gubanaa qalbu qalbigiisu shabimun uu qabow iska yihi qalbigiisa iska qabowba ma murugsan ha dan kama laha dan kama laha haddaad tirahda yahuudaa kun iyo shan boqol disho falastin falastin carabahaasaan warba kama haye meelaha iyagan amnigaaba aniga idhibaay hadda isku meelba kama fakerin uu leey isla yaaban isku meelba kama haynaba so uma jeedo qalbiisu iska baraf isaga ha murugo kuma hayo hadii la yidhaha kun iyo sideed boqol iyo yahuud shaa gawracdo waaas waaas waxa sheekadaas hadday shaqaba isku meel yihiin hawlahaas hawlaa iyaga u yaalu leeyahay carabi ay yahuud ayaga isku taallaahe aniu taanada ila qusayduu leeyahy saakaba biilka ii goy aniga intaana isaga dhibayda soo ma jeedo waxara qalba alla qalbigayga gubashadiisa miman qofu la marka waa xara qalba marka haddeer halkaa la haleeshiye ha-di ilayga la haleeshiyey marka lagu leeya aakirka leeleeshiine aakirka kelimada mun loo dhawaaqa iyo mudaaf ilayhiga waa isku mid iyo nactiga xataa aakirka lagu sheega waa xara ra'daasa aakir waa munaada laakiin hadda lagee la haleeshiiyey qalba asalku wuxu aha qalbii ya-dii iska xadf markaasuu alifta mudbada keenay qalba markaasuu hadana ha ku dara haadana weli waxaa lagu daraa marka lagu joogsana hadeerna waa xaalatu wasliba daruura ugu dartay marka lidaruur ugu daray xaaladan waa xaalatu wasli xaalatu waqfiga maahane waaxara qalba alla qalbigayga gubashadiisa miman la gubanaa qalbu qalbigiisa shabimun u baraf yahay waman qofuu la gubanaa saqamun jiro xaasilun mid kusoo xasiray u yahay bijismi jirkayga iyo waxaali xaalkayga cindahu agtiisa xaalu ahaabay jirkayga xaalkayga walaa yustacmalu lama isticmaalo fiihi fi nudbati min xuruufi nidaai xuruuf nidaa xaggooda lagama isticmaalo ilaa xarfan laba xarafa la isticmaala laba xaraf keliya waa isticmaala nudbada waa a la isticmaala ka bedelo wahiya waadu alqaalibatu waa midda ku qaalibka calayhi cala nudba wlmuqtasatu waana midda ku gaarka ah calayhi manduubka ah, wahiya waadi alqaalibatu waa midda qaalibka ku ah calayhi manduubka wlmuqtasatu waa midda gaarka ku ah bihi manduubka wayaana waa loo isticmaala xarafka labaad laakiin shardigeeda yaadu iska isticmaal maaha waaya wadalika yaadu isticmaalkeedii haabitun waa sugnaana wadalika ay isticmaalu lyaa fi nudba wadalika isticmaalu lyaai fi nudba ya markay loo isticmaala nudbada haabitun waa sugnaana idaa waqtigii sugnaana lam yaltabis uusan manduubkii ku darsamin bilmunaada munaada almaxdi oo barxaya waa markii munaada maxdi uusan ku darsamayn ee hadduu ku darsamaa ma banaan xukmu lmanduubi wa xukmuhu xukmu lmanduubi manduubka xukunkiisu xukmulmunaadaa munaadii xukunkiisi waa zaydu zaydow aada leedahay alifta iska goyn haddaa rabto waa zaydu zaydow bidamyaad ku leedahay ilaa mufrad carab haddii loo naadiye maxaa lagu lagu biray jiray dami damadii saare waa iyadii waxba isma bedelin waa cabdallaahi cabdullaahi o aad leedahay mudaaf haddii loo naadiye aa la samayn jiray mansuub ala nasbina sidii aad leedahay binasbiyaad ku leedahay walaka waxaa kuu sugnaaday waa zayda zaydow waa camraa camrow labadan xeerkood beriya ah lagaa rabaa insha allah waa sabdiga hmm, waa zayda alifa la haleeshiyey waa camraa camrow walaka waxaa kuu sugnaaday ilxaaqulhaa-i ha la haleeshiinteed fi lwaqfi lagu haleeshiiyo sidii mutanabi wasliga ugu haleesiyay taas daruuri ahe eh, ee waa xaalatu waqfiga fataqulu waxaad leedahay waa zayda aad leedahay waa camraa aad leedahay fain wasalta haddaad xiriirido ood hadalka isku qabato xadafta hadan waa xadfe marka mutanabic asaga wasliga uu hada geliyey waa lidaruurati shicraad leedahay ilaa waa kana ilaa fi daruurati daruura dhexdeed maahane fayajuusu waxaa banaa ihbaatu hada la sugudeeda kamaa taqadama sida kusii hormaray fi beyt lmutanabi mutanabi beytkiisii wayajuusu waxaa banaa xiina idin xaaladaas xiina xiina id alxaqtaw haan fi lwasli waayo ogow xiina idin xiina id alxaqta haan fi lwasli wey markaad ayadoo wasli ah aada haleeshido ha wayajuus waxaa banaan xiina idin xaaladaas aydan noqoshee damuha had in la godo ha waa gode ilaa mogta hadalka waa wasliye inaad godo ayaa kuu banaan tashbiihan liajli tashbiihi u ekaysiin daraaddeed bihaai damiir haa damiir loo ekaysiina iyo wa kasruhaa in la hoos dhigana waa banaanta calaa asli iltiqaai saakiniin iltiqaau saakiniin asalkiisa ilaa alifka ka horeeya sooma reebana haadaanuna waa reebaneen iltiqaau saakiniin maxaa looga faka jira in la hoos dhigo haada waa iska kasri kartaa wa qawli aniga qowlkayga fi lmuqadimati aan kugu idhi wanaadimu macnaahu macnihiisu الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد